رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ducاaء lbs الطawb marada marka la labisanayo ducadii la akrin lahaa toobka waa dharka alxamdu lilaahi dheh ilaahay baa mahad iskale alladii allihii kasaani igu barasheeyey haada sawba maradan ee tan ah warasaqanii igu arsuqay min hayri xawlin minii walaa quwa awood iyo xeelan la-aan xaggayga ah awood aan ku keensan lahaa ma jirto xeelad aan ku xihan lahaa malaa haddii caqliga lagaa qaada miirkaaga uu jirin marada ma xihan kartid sidaa darteed ilaahay baa mahad iskale alxamdu lilaahi aladii ilaahay yaa mahad iskale kasaanii haada tawba maradaan igu marasheeye warasaqanii iguna arsuqay min hayri xawlin minii walaa quwa xeelad iyo awood xaggayga ka ahaatay iyadoo markaa ahayd ducaau midanna waa duco oo lubsi tawbi ljadiid taasi waa toobka caadiga laakiin ducadan mara cusub markaad soo gadato waxaad dhihi lahayd waaye allaahuma laka alxamdu maradii cusbeed ayaa dacda ka fiiqday waa guntatay waxaad dhahdaa allaahuma laka alxamdu ilaahayow mahad io amaan adaa iskale anta sawtaniihi adaa imarasheeyey hadhihin anaa soo gatay lacagteediiyaan ku soo gatay anay xaaladeedu sidaa tahay ileen ilaahayaa kugu marasheeyey subxaana wa tacaala as'aluka waxaan ku su-aalanaa min khayrihi maradan khayrkiisii wa khayra maa sunica lahu khayrkii loo sameeyey wa acuudu bika waxaan kaa magan galaa min sharihi shartiisa iyo wa shari maa sunica lahu shartii lagu sanceeyey ayaan kaa magangalaa galaa ilan khayrna wuu noqdaa sharna waa noqdaa khayrka ilaahay weydiisa shartana ilaahay uga magan gala khayrkiisaan ku weydiisanaa maradan khayrkeeda inaan salaada ku tukado inaan ku caabudo inaan kugu caabudo adiga inaan khayrka ku sameeyo inaan diinta alla kula xoogaysto waxaan kaa magangalaa sharteeda in dhib iyo waxyaabo ay ii soo jiida in laygu halaago oo macaasi aanu isticmaalo meelaha fisiga markaan aadayo inaan guntado intaasoo dhan ayaan kaa magan galay deh marka laftigooda way kala nasiib badan yihiin dhadaadhan intay soo gataan diinta alla u adeegsada oo ciidda ku dukada oo taraawiixda salaada ku tukada oo leylka ku tukada kuwa gallaytay dhar iyo surwaalo soo gataanee fisqi iyo zina iyo xumaan u aadaan ayna u adeegsadaan xaaladda noocaasa waaye marka qofku waa inuu khayrkana ilaahay weydiistaa sharteedana ilaahay ka magan gala adducaau liman labisa tawban jadiida waa duco qofkii mara cusub xirta wixii loogu ducayn lahaa tii hore adaan ducaystay maanta qof ayaad ku aragtay dar fiican asagoo wataa maxaa samaynaysaa tubliidhe wayukhlifu allahu tacaala baabi'i maradan baabi'i waxaa loola jeedaa hortaada ha dhammaato ilan marada markii hortaada dhammaato waa cumri dheera lagugu duceeyey wayukhlifu allahu tacaala ilaahayna bedelkeeda fiican ha ku siiyo waxaa kaloo dhahdaa ilbis jadiida ayagoo cusub labiso wa cish xamiidan adigoo sharaf leh noolow wamut shahiidan shahiidnimona ku dhimo qabiil iyo waxyaabo kaleba waa loo dhintaa sidaa darteed diinta ilaahay adoo difaacaya ku dhimo waayo ilbis jadiidan wa cish xamiidan wamud shahiidan waa qofkii dhar fiican aad ku aragto maa yaquulu wuxuu qofku dhihi lahaa idaa wadaca tawbahu markuu maradiisa dhigo dharkaad iska dhigaysaa maxaad dhahaysaa uf marada wax la qaato ah iyo waa laygu soo siray ha dhihin bismi illaahi ee keliya ilaahay magaciisaad ku siibaysaa ducaau dukhuuli alkhalaa'i musqusha marka la gelayo ducadii lagu ducaysan lahaa anagoo heesaynaan galnaa maanta musqulaha markaasaa maalin walba waxaad arkaysaa jiniya ku dhacee qur-aan ha la saaro waa laga soo dhex qayliyey ilmo jiniya ku istaagtay ilmo jiniya ku istaagay maca daalika ducada iska aqri marka hore bismi illaahi dheh ilaahay magaciisaa ku gelayaa allaahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magan galay min alkhubasi waalkhabaa'ifi shaydaanka kiisa labkii ka dhadiga ah khubud iyo khabaa'is khubud waa shaydaanka midkiisa xumu ee ragga ah waaye khabaa'is waa ka ah ama dumarkaa sidaa darteed shaydaanka ilaahay ka magan gal fusfulaha qashinqubiyada meelaha godadka waa amaakinta loogu rajo badan yahay inay shayaadiintu joogaan sidaa darteed ha ku sheekaysanin musqusha dhexdeeda ha ku dhex hadlin wax kale ha ku tilmaamin markaad gelaysa bismillaahi deh isimka ilaahay qabso ileen ilaahay magaciisa barake anfici karaa buu leeyahay waxaad kaloo dhahdaa allaahuma inii acuudu bika ilaahayo waxaan adigu kaa magan galay ilay qof kaloo laga magangeli karaa ma jiree min alkhubfi waalkhabaa'ifi shaydaanka kiisa labkaa iyo kandadikaa labadaba ilaahayow adaan kaa magan galay musqusha saasaa loo galaa si looga badbaado dhibaatooyin fara badan shaydaanka ilmihiisa yaryarkaa dhici karta inay meesha fafadhiyaan haddaad ku istaagto lagaa soo raaca waa nin maca daalika dhibaato fara badan ayay leedahay deeqo qofaa laga asiibay musqulaha oo ilaahay hadda daawo loo la'yahay maca daalika waa inay marka hore sameeyaan waxa lagu magacaawa wiqaayo waayo alwiqaayo khayru min alcilaaj ka hortagga daawada way ka fiican tahay cudurka intuusan kugu dhicin ayaa fiican inaad ka hortagto ducaau alkhuruuji min alkhalaa musqulaha oo laga soo baxo ama marka laga soo baxo wixii markaa lagu ducaysan lahaa dukhuululkhala marka la waa marka aad geli rabto ilan markaad gasho gudaheeda ilaahay laguma xiso wax walboo magac ilaahay ku qoreen bannaankaad dhigaysaa silsilada allah ay ku qoranta hadday ku labisan tahay dhig bannaanka faraatiga hadduu ku qoran yahay magac ilaahay bannaanka dhig kitub haddaad wadata bannaanka dhig shay walba oo khayr ah la gelin musqusha waxna laguma aqriyo markaad ka soo baxda maxaad dhahaysaa ghufraanaka ilaahayow dembi dhaafkaaga in badan ayaan musqusha ku jiray maca daalika rabbow in lagu xusay ahayd saacad walba inaan ku xusnaadna amartay kuma xusina ii dembi dhaaf macnaha waa sidaa ghufraanaka amase ilaahayow dembi dhaafkaaga ilaan dhibaato fara badan ayaa i haysay musqusha ayaan galay inay waxaanay wasaqdan iga soo baxaan adiga ayaa ilaahayow sabab u ahaa adiga ayaa xaaladdaa keentay maca daalika sidii la rabay makuugu sidii la rabay ma kuu caabudi karnee ilaahayow markaa noo dembi dhaaf ilan qofka mar allaala marka uu musqulaha galo arrin cajiib badan waaye sida ilaah tilmaamay wafii anfusikum afalaa tubsiruuna nafafyaalkiina calaamad baa ku jirta biyaha iyo cuntada hal maxal bay ka galaan laba maxal buu alla ka soo kala bixiyaa subxaana wa tacaala ma awoodi kara xaaladaa takaatiirta iyo kuwa jaamacadda ka soo baxay ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala sidaa kale waxaa la alxamdu lilaahi aladii adhaba cani aladaa allihii dhibka iga bixiyey ayaa mahad iskale subxaana wa taala وتعالى ile dhibaato fara badan iyo xoog baday kugu noqon lahayd aldikru qabla alwuduuci inta aan la weysqaadanin ka hor sidii ilaahay lagu xusi lahaa maxaad dhahaysaa markaad rabto inaad weysqaadato ama weysqaadka aad rabto inaad bilowdo bismi illaahi keliya dheh wax kale oo la akhriyaa ma jiro sidaa darteed waa la niyeysanaa bismillaahi waad dhahaysaa haddaad bisinka ilowda weysqaadkaaga waa kuu jiraa wax dhibaataa markaa ma aldikru bacda alfaraaqi min alwuduuci marka weysqaadka la faaruqo oo la dhammeeyo sidii ilaahay lagu xusi lahaa subxaana wa tacaala waisqaadkaad dhamayseen maxaad samaynaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluhu dheh ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaahay xaqnimo lagu caabudo ilaahay aan ahayn inuusan jirin waxdahu xaale uu keligiis yahay laa shariika lah shirkina uma sugnaanin wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi muxamed cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu markaa yahay intaa waxaad raacsiinaysaa allaahuma jcalnii ilaahow iga yeel min atawaabiina kuwa towbakeen ka badan mar walboo qalab ka dhaca istikfaar weydiista wajcalnii igana yeel min almutadahiriina kuwa isdahira kuwa isnadiifiyo ilaahayow igala mid dhig kuwa tawaabiintana igala mid dhig labadaba ilaahay waa jecel yahay ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutadahiriin dadka isdahira ilaahay waa jecel yahay dadka wayse waa jecel yahay waysqaadkaan ka tagtay salaadyaanba la tukanina maxaa laweys qaataa maanta marka la tukadaa laweysqaad imaana sidaa darteed dadka mutataahiriinta ah oo isdaahiraaya dembiga iska daahiraaya xumaanta iska daahiraaya zinada iska daahiraaya waxuu alla diiday oo dhan iska nadiifinaaya jasadka iska daahiraaya dharka daahiranaaya ilaahay waa jeclahay min altawaabiina wajcalnii min almutataahiriin inaa laga yaabaa inaad dhahdo <coughs> adigoo isla socda soo masaajidka waa la adimaya surwaalkayga daahir ma uu ku leeyahay sarwaalkeyga daahir ma aha asoo ula jeeda asoo masaajidka diidaay waa run daahir maaha inama almushrikuuna najasun ninka salaada ka taga waa mushrik mushrikiintana waa najaaso dhahay ilaa subxaana wa tacaala min altawaabiina wajcalnii min almutadahiriina subxaanaka intaa waxaad ku daraysaa subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka subxaanaka ilaahayow adigaa nasahan allaahuma yaa ilaahayo wabixamdika mahadna aday kuu sugnaatay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta ilaah inuusan jirin aan adiga ahayn astakfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayka xaggaagana waa u soo noqonayaa addikru xuskii cinda alkhuruuji min almasjidi marka guriga laga baxayo wixii alla lagu xusi lahaa iyadoo la guryamaayo la daylinaayo la dagaalamayo ninkiin ragta iscaynayana guriga laga baxaa maanta laakiin sidii la dhihi lahaa buu noo tilmaamaa nebiga bismi illaahi dheh tawakaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ilaa billaah bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku baxayaa tawakaltu cala allaahi ilaahay ayaan talada u dhiibanaa walaa xawla caqli melihii banaankan u socda shayaaiinaa taagan ciyaal suuqaa taagan dhibbadaa taagan dad shar socdaa taagan dad jidka fadhiyo gabdhaha bulqiyaa taagan ilaahayow caqli melihii aan isaga celiyo walaa quwata awoodda melihii ilaa bilaahi ilaahay maahane waxaad kaloo leedahay allaahuma inii acuudu bika ilaahow adiga ayaan kaa magan galay an adilla inaan dhumo ow umalla ama lay dhumiyo aw azilla inaan simbirraxdo ow usalla ama lay simbirrixiyo aw adlima inaan waxdul dulmiyo aw udlaam ama lay dulmiyo aw ajhala inaan jahli falo aw yujhala calaya ama in dusheeda lagu jahli falo intaana adaa kaa magan galay waa marka guriga laga baxaayo gurigaaga waad ku dhoorsan tahay banaanka markaad baxda dhib iyo dheefa waa la kulmaysaa ilaahay talada u dhiibo subxaana wa tacaala dhammaan iska xawil adiga talada wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin haddaadan mu'miniina tihiin talada ilaahay u dhiibta buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala bismi ilaahay magaciisaan ku baxaa dheh tawakaltu cala allaahi ilaahay ayaan talada saarana subxaana wa tacaala tawakaltu waxaan tala saartay cala allaahi waman yatawakal cala allaahi fahwa xasbuh qofkii ilaahay talada u dhiibtay ilaahay waa ku filan yahay subxaana wa tacaala walaa xawla walaa quwata ila billaah allahuma ini acuudu bika an adila aw ubada aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya in laygu jahli falo inaan simbirrahdo oon dembi ku dhaco oo xumaan sameeyo oon wax xado oon wax dhaco oon dad dulmiyo oo dhiigooda daadiyo intaasoo dhan adaan kaa magan galay qoriga hore usoo qaadanaa maanta markuu soo baxay waa kusoo talagela inuu wax dhaco iyo inuu wax dilo iyo inuu dhiigi saamee daadiyo shay caalada mamnuuca waaye addikru cinda dukhuuli lmansili guriga marka la gelaya agteeda wixii la dhihi lahaa waxaana la baray markaan ka soo baxno waa noqonaynaa haddana gurigii gurigii ayaan ku noqonay maxaan dhahaynaa qayla iyo quryana lagu garaa haddana iyo waxyaabo aan loo baahnay bismi illaahi walajnaa dheh wabismi illaahi kharajna wacala allahi rabbinaa tawakkalna uma layusallim calaa ahlihi bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku gelayaa gurigayga bismi illaahi walajna ilaahay magaciisa ayaan ku gelaynaa wa bismi kharajna magaciisaan uga baxaynaa wa cala allaahi ilaahay dushiisa oo rabbina rabbigeena ayaan tawakalnaa tala saaranaynaa sidaa dheh ilaahay magaciisa cuska baraka iyo wanaagaa ku jire markaad bismillaahi gurigaaga ku gasho shaydaanku bannaankuu ku haraabuu dhahay nebiga shaydaan kaloo kula socdaa jira oo oo mataqaanaa jasadkaaga ku jira mar allaala markuu kaa kula soo gala cuntada marka laguu soo dhigay bismillaahi haddaan dhahdaa sayna bannaanku u soo baxaa raashin ma laha waa seexatay ehelkaaga ayaad rabtaa bismillaahi ayaad dhahday banaankuu soo baxaa naagna maluu leeya raashinna malaha gurina ma laha bannaankuu fadhiya habeenkii oo dhan adoo ayaa soo gashay adoo qaylin ayaa soo gashay cashadii aaway adoo dhahayo kuryamayaad soo gashay waa kula soo gala sidii baad ku cuntay waa kula cuna ehelkaaga ayaad u tagtay bismillaahi ma dhihin farxad iyo rayrayn buu ku jiraa guri iyo naag iyo raashinba waa haloog leeyahay maca daalika waa dhibaato badan shaydaanka in la buriyo ayaa fiican uma layusali ardin calaa ahlihi kagadaa dhehelkiisa ha salaama sida ilaah tilmaamay waidaa daqaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan طayiba ducaau dihaabi ila lmasjidi marka masaajidka la aadaya allahuma ajcal fii qalbii nuuran ilaahu qalbigayga nuur yeel wa fii lisaanii nuura carabkayga nuur yeel wa fii samcii nuura <clears throat> dhagahayga nuur yeel wa fii basarii nuura indhahayga nuur wa min fawqii nuura <clears throat> korkayga nuur wa min taxtii nuura hoostayda nuur yeel yamiinii nuura midigtayda nuur wa shimaalii nuura bidixdayda nuur wa min amaamii nuura hortayda nuur wa min khalfii nuura gadaashayda nuur wajcal fii nafsii nuura nafteyda dhexdeeda nuur allow yeel wa lii nuura ilaahu nuurka ii weyne weynay wacadib lii nuura anigana nuurka ilaahayow ii weynay wajcal lii iyeel nuura nuur iyeel wajcal lii nuura wajcal nuura nuur alle ii yeel ii sugnaaday wajcalnii nuura ilaahayow nuur ii yeel allahuma actinii nuuran ilaahayow nuur isiiye wajcal fii casabii nuura ilaahayow casabadeydii xididadeeda nuur yeel wa fii laxmii nuura hilibkayga nuur yeel wa fii dabnii nuuran dhiiggayga nuur wa fii shacrii nuura timihayga nuur wa fii basharii basharkayga waa jasadkaygii nuuran allahuma ajcal nuuran fii qabri ilaahayow qabrigayga dhexdiisa nuur ii yeel wa nuuran fii cidaamii lafahayga dhexdooda wazidnii wazidnii nuuran wazidnii nuuran wazidnii nuuran ilaahayo nuurka ii kordhi oo ii siyaadi wahablii nuuran calaa nuurin ii hibay nuur nuur korkiisa ahaaday nuurun calaa nuur yahdi allaahu linuurihi ma yashaa ilaahay nuur nuur korkiisa ahaaday ayaa u sugnaaday qofkuu doono ayuu ku hanuuniyaa allaahu nuuru asamaawaati waalard ilaahay nuurka samaawaadkii arlada asagaa iskale ama waa mid midka nuuriya samaawaadkii arlada sidaa darteed ilaahay qof allaala qofku uyo u doono ayuu nuurka u yeelaa nuurkaas ayuu ilaahay u sameeyaa awa man kaana maytan qof mayd ahaan jiray buu dhahay ilaahay oo fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshii fi nnaas nuur aan u samaynay dadka markaa ku dhex maraya kaman mahalahu fi dulumaati mid mugdiyaalo iyo jahli iyo shirki iyo macaasi iyo islaam la-aan iyo sool la-aan ku dhex jira ma isku mid baabuu dhahay ilaa subxaana wa tacaala nuurka lagu tilmaamaya nalka iftiimaya loolama jeede waa nuurkii iimaanka waa nuurkii hidaayada waa nuurkii xaqa waa nuurkii cilmiga waa nuurkii diinta taasaa markaa loola jeedaa sidaa darteed ayuu ilaahay nuur u samaynaa qofka diinka alla isku nuuriya maalinta aakhiro dad fara badan ayaa mugdi ku jiro iftiinka katana markaasay dhahayaan rabbanaa atamim lanaa nuurana ilaah nuurkeenna nootaamilha naga tamini ducaau dukuuli masaajidka markaa lugta sii gelinaysa waxaad dhihi lahayd waayo lugta midigta ku hormari acuudu billaah musqulaha marka la gelaayo waa soo tilmaanay lugta bidixda ayaa lagu hormariyaa marka laga soo baxaya lugta midigtaa lasoo hormariyaa masaajidka marka la gelaayo lugta midigtaa hormari markaad ka soo baxaysana lugta bidixdaa soo hormarinaysaa acuudu billaahi alcadiimi dheh wa biwajhihi alkariimi wa min ashayطaani rajiim acuudu billahi ilaahay ayaan ka magan galay allihii alcadiimi ee weynaa wa biwajhihi alkariim wejigiisa kariimkee sharafta badan ayaan magan galay wa sulطaanihi alqadiim awooddiisii sarraysay qadiimkaheedee gaboodee horaysaan ilaahay ka magan galay min ashayطaani alrajiim shaydaanka rajiimkee la rajmiyey oo la fogeeyey oo naxariista laga dhaqaajiyey kaasaan ilaahay ka magan galay waxaad kaloo dhahaysaa bismi illaahi waasalaatu wassalaam calى rasuuli illaahi allaahuma aftax lii abwaaba raxmatika bismi illaahi ilaahay magaciisan beydka alla ku gelayaa wsalaatu naxariis iyo wsalaamu nabadgelyo calaa rasuuli illaahi rasuulkii ilaahay korkiisay ahaatay ama allah yeeloo duca uga dhig allahuma iftax allaahuma ilaahayow iftax lii ii fur abwaaba raxmatika masaajidka raxmad ayaa laga helaa albaabaha naxariista ilaahayow ii fur ducaau alkhuruuji min almasjidi masaajidka marka laga soo baxayo wixii lagu ducaysan lahaa ayaan ka gelaynaa haddana masaajidkaad rabtaa inaad ka soo baxda beydkii ilaahayaad ku jirtay naxariista maantoo dhan korkaaga ku daadanaysay malaa'igta ayaa kuu ducaynaysay shaydaanka ayaa ciilhayo bannaankuu kugu sugooyaa wixii aad laheeda la rabaa haddana bismi marka horeba lugta bidixdaa soo hormari bismi illaahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi allaahuma inii as'aluka min fadlika dheh ilaahayow fadligaaga ayaan ku su'aalana beydkaagaan ka soo baxay adaan ku caabuday risqi ayaan u baahanahay dowlaad ayaan leeyahay waxaa layga rabaa waxyaabo fara badan oo bil adduun ahee ilaahayow fadligaagaan ku weydiistay ii allaahuma acsinii ilaahayow igana ilaali min ashaytaani arajiim shaydaanka rajiimka ilaahayow iga cirsimi oo iga ilaali waa kuwaana bannaankay joogaan beydkaagaan ku jira maantoo dhan badbaadaanka qabay hadda iinka xaggoodaad u socdaa wax kaloo iga ilaalin kara malaha dhib iyo rafaad ayay dadka ku haayaan waa baadiyaynaayaan xumaanay u wadaan salaada labaad inaan soo noqonin ayuu rabaa allahuma acsimnii min ashaytaani rajiim ilaahayow shaydaanka rajiimkaa iga ilaali sidaa ayaad dhahaysaa markaad masaajidka ka soo baxdo adkaaru alaadaani aadaanka adgaarteedii waayo marka ilaahay <clears throat> salaada loo aadaamaayo wixii adgaar ahaa oo loogu talagalay yaquulu wuxuu dhahayaa qofka mitla maa yaquulu lmu'adinu ninka mu'adinkaa waxa uu dhahayoo kale ka daba dheh wax allaala wuxuu yidhaahda ka daba dheh allaahu akbar allaahu akbar hadduu dhaho allaahu akbar allaahu akbar dheh adigana ilaa fii xayi cala asalaati wa xayi cala alfalaaxi maahane xay calataynka maahane waa labada xaye cala asalaa iyo cala alfalaaxi labadaa ha ka daba dhihin fayaquul wuxuu dhahayaa qofka maqlay laa xawla walaa quwata ila bilaahi xay cala asalaad markuu mu'adinka dhaho xaye cala salaad ha ka daba dhihin xaye cala alfalaax hadduu dhaho ha ka daba dhihin booskooda ku bedel laa xawla walaa quwata ila bilaahi <clears throat> midla maa yaquulu almu'adinu ila fii xaye cala asalaati wa xaye cala alfalaaxi saasaad markaa dhahaysaa xaya cala asalaad xaya cala alfalaax laa xawla walaa quwata ila bilah ilan xaya cala asalaad macnaheeda waa salaada u imaada xaya cala alfalaax waa liibaanta u imaada awood iyo xeelad aan ku imaada melihi ilaahayow ilaa inaad adiga isaaxida maahane sidaa darteed xataa haddaad masaajidka ku dhex taagantahay ku dhex jirtood soo xaadirtay laa xawla walaa quwata ila bilaahi dee deeqa gabaraa kaa xoog badan oo kaa hanti badan oo kaa dahab badan badan oo imaan karin oo salaada aanuu istaagi karin beeqaninaa kaa xoog iyo caqli iyo karti iyo waxyaabo badan oo kaa waxa badan xaya cala salaadaa la dhaha qaxwaduu fadhiyaa xaya cala salaadaa la dhaha gurigiisuu jiifaa xaya cala salaad ayaa la dhaa meeshuu rabuu u socdaa oo masaajidka aan awoodi karin xataa inuu ku soo leexdo asagoo masaajidka agtiisa maraaya yaa ku keenay adiga ilaahay subxaanah wa tacaala idan dheh laa xawla walaa quwata ila biاllah wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ma awoodi kartaan mana dooni kartaan ilaa inuu ilaahay doono maahana yaquulu wuxuu kaloo dhahayaa qofka wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxammadan cabduhu warasuuluhu radiitu biاllahi raban wa bimuxammadin rasuula wa bilislaami diinan sidaana qofka waa dhahaa wa ana anigu ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla mehe alla kaloo lagu caabudo inuusan jirin waxdahu xaale uu keligiis yahay laa shariika lahu shirkina uusan u sugnayn wa ana muxammadan cabduhu warasuuluhu maxamed ma addoon ilaah iyo rasuul ilaahay inuu yahay radiitu billaahi ilaahay ayaa rabba rabbinimo oga raalli ahayo uga raalli noqday rabbi kale ma rabi badar aabudaayey mana ii ah rabbi aad ilaahay ahayn wabimuxammadin muxamedna rasuula rasuulnimaan uga raali noqday wa bilislaami diinan diinkana islaamka ayaan raali uga noqdoo diin kaloo ku dhaqmaaya ma laha kirishtaankaan rabin tan yahuudda buudiyada tan hunuudda midda mushrikiinta midda majuusa midda saabiciinta wax aan raba ma laha ilaa diinka islaamka ma ahane waayo cidda diina cinda allahi alislaam diinka laagtiisa raalliga looga yahay waa diinka islaamka waman yabtaqi hayra alislaami diinan fala yuqbal minhu buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala wax laga qad talaya malaha yaquulu daalika wuxuu dhahayaa caqiba tashahudi lmu'adini mar allaala markuu mu'adinka dhammeeyo aadaanka ciribtiisa ayuu ducadaa dhahaa yusallii intaa ka gadaal wuxuu ku sallinayaa cala alnebiy nebiga gadaashiisa nebiga ayuu ku sallinayaa bacda faraaqihi min ijaabati almu'adini mu'adinka aadiinka bar allaala markuu aadaanka dhammeeyo ka gadaal salligan ma aha ninka mu'adinka markuu aadaamo oo aqimka la aqimaa intuu istaago allaahuma salli u aqrinaayo iyo rabbi salli waa bidca waa waxaan diinta islaamka sal ku lahayn midaan laguu tilmaamayo waa marka mu'adinka aadaanka uu dhammeeyo aadaanka markuu dhammeeyo naftaadaad nebiga ugu sallinaysaa sala allahu calayhi wasalam mu'aadiniinta badankooda mar allaala markay aadaanka dhammeeyaan ayay yidhaahdaan ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima waa bidca aydana waa shay aan diinta sal ku lahayn allaahu akbar allaahu akbaruu ka bilowdaa aadaanka laa ilaaha ila allahna waa ku dhammaadaa wax kaloo aadaana ma jiro aayaddu waa aayad xaq ah oo ilaahay ku tilmaamay suuratu axsaab laakiin macno gooniya wadataaye ma aha aadaanka in loogu talagalay salligaana ma aha mar allaala marka uu aqimayo inuu akhriyo shicirkii aan soo tilmaamay ama salliga dadka gobolka mid ay markaa ku salliyaan maca daalika qofku waa inuu ku salliyaa waa bacda firaaqihi min ijaabati اlmu'adini yaquul wuxuu dhahayaa ka gadaal allahuma raba hadihi dacwati اtaamati wاsalaati اlqaa'imati aati muxamadan اlwasiilaةa wاlfadiila wabacadhu maqaaman maxmuudan aladii wacadta inaka laa saasuu markaa leeyahay allaahuma ilaahayow rabba rabba rabbiyow haadihi midaan addacwati taamati wicitaanka taamka ah ee dhammaystiran rabbigeediiyow iyo wsalaati اlqaa'ima salaada qumaysa mar dhow rabbiga iska lahow aatisii muxammadan nebi moxamed alwasiilata gaarsiin iyo walfadiilata fadli sii wadacadhu u soo bixi maqaaman maxmuudan maqaam la mahdiyo alladii wacadtahu kaasoo ku ballanqaaday waayo inaka adiga laa tukhlifu almiicaad miicaadka mid guud yeelo oo ka baxa markaa mihin sidaa ayaad dhahaysaa ile nebiga ayaa yidhi haddaad aadaanka maqashaan wuxuu mu'adinka dhaha ka daba dhaha intaa ka dabaad igu salliya ka bacdisa ducadaad akhriya markaad akhrisaanoo qofkii ducadaad akhriya xalan lahu shafaacatii yowma alqiyaama mu'miniinta ama bani aadamka ilaahay abuuray hal addoon ayaa ku jira maqaamkan ayaa loo ballan qaaday inaan aniga ahaa rajaynaa buu dhahay nebigee marka aadaabka la dhameeya ani ilaahay ii weydiiya oo dhaha aati muxamadan alwasiilata waalfadiila waa meesha ilaa uu ka dhacay casaa rabbuka an yabcadaka maqaaman maxmuudan waxaa la arkaa oo xaqiiqaa ama mudan ilaahay inuu kaa soo bixiyo maqaam maxmuud oo markaa la mahdiyo yadcuu linafsihi naftiisa ayuu u ducaysanayaa qofka bayna alaadaani waaliqaama aadaankii aqimka inta u dhaxaysa waayo faina ducaaa ducaa xiina idin wakhtigaa la ducaysta laa yuraddu ma la soo celinaayo aadaanka iyo aqinka inta u dhaxaysa ducada la ducaysto ilaahay waa ajiiba subxaana wa tacaala haddaba in lagu ajiibo waa xaqiiqo haddaad la timaado shuruudii ducada loo ajiibayo waa xalaal cunnimo kow midda labaad waa inaad ilaahay si khushuuca aad ah u tuugtaa midda saddexaad waa inaad ilaahay waxaad ka baryaysa wax xumaan iyo dembi aan ahayn saddexdaa haddaad la timaada iyo wakhtigiina aad waafaqdo ilaahay waa ku ajiibay bedelan waxaad ka barisay maba helinba ha istahin lagu ajiibin rasuulku waa lagu ajiibay ayuu yidhi maa lam yastacjil qofka hadduusan istixjaal la imaanin isticjaalka maxaa laga wadaa baa la dhahay nebiga markaasuu dhahay wuxuu leeyahay dacawtu waan tuugay maantao dhan aan tuugaa ilaahay waana arkin inuu i ajiibay maba la ajiiboyaba shalay ayaan baryo bilaabay ilaa hadda waxaan helay ma aha haddaan saanan dhihin ilaahay waa ku ajiibay saddex mid waaye waxaad ilaahay ka barisay isla markii in lagu siiyo midda labaad inaan lagu siininoo dhib weyn oo kugu soo socda ilaahay kaaga celiyay subxaana wa tacaala ma dayacmin midda saddexaad inaan lagu siinin dhibna lagaaga celin laakiin laguu kaydiyo qiyaamaha lagu siiyo ilan aakhira marka la tagadadaa tawaab iyo ajir badan la siina وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم